huwa aladii alla alla weeye alladii kaasoo khalaqakum idinka abuuray min nafsin waaxidatin hal naf oo aadama wajacala yeelay oo ka abuuray minhaa xaggeeda zawjaha zawjkeedii ka abuura macnaa lamaankeedii oo xaawaa ka abuura liyaskuna ilayha inuu maanta ma arkaysaa u xasilo oo qofka haddii uusan zawjo lahayn xasilooni ma lah marka xaas haddii uu yeesho oo qofkii dhedigahaana oo qof laba ninkeed ay la joogto ninkii raggahana xaaskiisa haweena uu la joogo xasilooniyuu helaya falammaa taqashaaha markii uu daboolay macnaa markii isu tageen oo ilmo iska raadsadeen oo waxaa u qadaraan waqadaa xaajatahu dantiisa uu ka gudayy xamalad way uurowday xamlan khafiifan uur maaragtay khafiifoo ilaa uurku marka hore ma cusla oo afartan hamiin ayay biyaha rixma ku jirayaa afartan hamiin oo kale maaragtay xinjir dhiiga afartanka kaloo cad yar oo hilibay isu beddelayaan ilaa bilaha horeo dhan maaragtay shan bilood iyo wixii ka horreeya uurku waa fudud yahay falammaa taqashaaha markuu dabool macnaa markuu u tegey xamalad way uurooday xamlan khafiifan uur maaragtay fudud fa marad bihi way la marmarta macnaa uurkii waa waa la socotay iyadoo dareemaynin maray fadhiisato maray kacdo iyadoo marka hore haweenta uurka ma dareento tamarad bihi macnaa way la marmarto way la socotay waa uurka isagoo caloosha khafiif ku ah ay la socsocoto dareemaynin falammaa afqalad markii ay uurkii oo cuslaaday oo bilihii lix bilood iyo wixii ka dambeeya lasoo soo gaaray ayay markii ay maara dareemeen arrintu in isbeddel weyn uu jiro ilmo ay caloosha ay ku jiraan falammaa afqalad markii ay cuslaatay ayay dacawallaaha ilaahay ay baryeen ma garan maxaa alle ay ka baryeen ilaahay ka baryay inuu wax saalixa uu siiyo ma garan ilaahay ka baryeenoo waxay yidhaahdeen lain aataytanaa saalixan ilmo wanaagsan oo caafimaad qaba ama wiil ah ama maaragtay eh, cunug toosan inta waa dhici karta salaa wuxuu ka dhigi karaa ilmo bed qaba oo ayagoo maaragtay mucawaq ama handikaab aan ahaynoo maarata dhashoo ilmihiioo kaamila dhasho ama wiil dadku ay jecel yihiin ama cunug wanaagsan oo diin fiican leh intaba waa ku dhici kartaa lain aataytana saalixan ilmo wanaagsan oo kaamila ah, haddaadna siisid ama wiilna siisid ama ilmo caafimaad qabo aadna ah siisid ama maaragtay cunug diin lahoo wanaagsan ah na siisid lanakuunanna waxaan ka mid noqonaynaa min ashaakirna kuwa shukriya falamaa aataahumaa ilaahu markuu siiyey saalixan ilmo wanaagsan oo dhammaystir qaabo markuu siiyey oo magac in loo bixiyo jacalaa lahu shurakaa'a shirki bay u yeeleen fii maa aataahumaa wixii uu siiyey fatacaala allahu ilaahay baa ka nasan camaa yushrikuuna ay can shirki marka aayadda culimmada marka waa isku khilaafaan aayaddan ayay ku jeedaa qaar waxay leedahay aadam iyo xawaa ayay ku jeedaa sida siyaaqaba maaragtay daahir ah oo macnaha markii ugu horraysay oo uur yeesheen ayay khatar dareemeen ilaahay bareen waxay dhahen ilaahw ilmo wanaagsan oo noo eg haddii aadna siisid waan kugu shukurnayna macna adigaan kuu addoominayna cabdallah ama cabdiraxmaan ama wax asmaa'ada allaan u addoominayna hadda baa shaydaan u yimid markaasuu wuxuu yidhi haddaad rabtaan ilmaha inuu noo noolaado cabdulxaaris bixiya isagaa xaaris dhi jira ibliis intaan maaragtay uusan eh, aadam u sujuudin oo aan la soo lacnadin marka meeshii cabdalla ama cabduraxmaan ay ku magacaabi lahaayeen cabdalxaaris ay ku magacaabeen shirkigana saasaa loo jeedaahay leeyihiinoo waa shirki weyn maa laakiin waa shirki iska lafdi ah oysan ayagu u qastinoo shayddaanku waxoogaa ku waswaasiyey marka haddii shirkigii lafdiga aha oo dhibkaas leeyahay hadhow shirkigii macnawigaha oo qasadka ahaa oo dadka cabdulcuza iyo ku magacaaba ama cabdullaata iyo maaragtay eh, cabdulmanaat iyo waxaas waxa ku magacaaba taas marka waa shirki weyn waay oo iyagu inay ilaahaas oo baailka oo min duunillaahi la caabudo waxa weeye taas waaba ka baatilsantahay si dadka qaarkood ay samaynayaan qaarna culimmadu waxay leeyihin ibnu kaiir iyo mufasiriinta in badan waxay leeyihin aahaarta ku soo ororta hadda aharka ibnu cabbaas iyo wax nabiga ka sugnaaday ma ahan waxaa dhici kartaa inay reer banu israa'iil laga qaatay maadaama xadiis saxiixa uusan jirin marka aayadda in lagu fasiro maahane shirkigan wuxuu ka dhacay dad uun bini aadam durriyadiisa ka mid ah oo dadkan hadda khuraafiyiinta oo qubuurta intay tagaan ay waxay leeyihiin maaragtay weli allo waa dhali waaye maaragtay wiil isii ilaa qabriga ay ku dhawaafto waa lagu imtixaana juc iyo jac ma dhahayso ayaamaa hore ilaahay waa ku fiirina qabriga hadhow markay soo dhawaafto qool ay ku xirato oo la soo nagro aa wiilal u furmaayan waa lagu imtixaana allaa wiilashan shiikaa isiiyey ama sanamkaana isiiyey hadhowbaa cabdirasuul iyo cabdicali iyo cabdixuseen iyo maaragtay cabdibalowi iyo waxyaalahaasa hadhow marka lagu magacaaba soo maaha taasaa looga jeedaa leeya marka ra'yigaasay mufasiruunta ay ka yihiin marka haddii ra'yiga horo ibnu daliil dabari ay rajaxayan waxay leeyihin waa aadam iyo xawaa sida sheekh maxamed cabdiwahaabna oo tafsiirka uu ku wado baqawi iyo sidoo kale saasay ku wadaan laakiin ibnu kaiir iyo kayrkood waxay leeyihiin mawduucan aadam munaasab uma ahan marka un dadka duriyadiisa ka midoo shirkiga uu ka dhacay ayaa loo jeedaa haddii marka lagu fasiro aadami inay yihiin waxaa leeya waa shirki yaroo lafdiya shirki weyn ma ahan shirki weyn oo maarata ilaahay u sharyeelaan ma ahana magacaas uun cabdulxaariskaasoo shaydaanku uu ku waswaasiyey kabacdin ilaahay nabi waayo aadam markii lagu baraarujiyey uu ka noqonayo qaarna waxay leeyihiin uma munaasabahan ambiyada maqaamkooda aahaarta uma munaasab ma ahan saasoo culimmada ay leeyihiin calaa kulli xaal muhimmada waxaa la diidayaa ilaahay ilmo marka uu ku siiyo oo kuu nicmeeyo ilmahaas ilaah inaa uga shukrisado in weligaa siiyey hadhowna haddaad magac cabdi aad ku magacaabaysid inaad ilaahay addoon uga dhigto cabdallah cabdiraxmaan iyo cabdisamad iyo cabdilcasiiz a ula bixiside inaadan maaragtay cabdirasuul iyo cabdilxuseen iyo cabdicali iyo cabdicumar iyo waxaas inaadan maaragta aadan u bixin taasay ka hadlaysaa marka waa naftii hamidood soo guurna ibnu xasan hadalkii uu yidhi qaala ibnu xasan ittafaquu waxay isku waafaqeen calaa taxriimi kulli ismi mucabadin isim kasta oo cabdi wax kasta loo cabdi looga dhigo ligayr illahi ilahi kayrkiis inuu xaaraan ka cabdi camar oo kale iyo cabdulkacba iyo maa ashbaha daalik xaasha cabdalmualib cabdilmualib waa maaragtay kuma jiro bimacnaa isaga cabdinimadaan muqaalib in loo addoomiyo looga bixina cabdinimadii oo riqiga ahaa weeyo waa annaga nidhi wiilkan wuxuu ku dhashay haashim wuxuu ku dhalay maaragtay eh, madiino oo ansaara hooyadiis cabdilmuqaalib ay ahayd meeshiiuu ku koray haashimna waktii hore u dhintay eh, walaalkiis muqaalib oo ina cabdimunaafa ayaa marka soo watay wiilkii waxoogaa barbaara magaciisana shay baa la dhihi jiray asmaroona ahaa xoogaa carabta ka yar maariinuu ka ahaa marka markay arkeen waxay dhaheen ninka oo muqaalib oo ah wato waa addoonkiisii cabdulmuqaalib ay dhaheen saasii marka ugu dhegtay marka isaga cabdulmuqalib magacaas loo magacaabo dhib mala ee culammada sheekh cuthaymiin wuxuu leeyahay hadda ma laisku magacaabi karaa cunuga cabdulmuqalib ma la dhihi karaa cabdulmuqalib sababtii loogu bixiyey sabab qalada ma ah laakiin hadda cabdulmuqalib ma la dhihi karaa sheekh cuthaymiin wuxuu rajaxayaa isagu inaan hadda la dhihi karin sababta cabdulmuqalib asaga sababa oo lahaa marka in muqalib qof loo addoomiyo nahyiga iyagana soo gela amaa magacaas horoo baxay asaga sababoo ku baxay nabiguna u dhahdo ana bna cabdilmualib ana nabiyullah kadib wax dhibaataa kuma jiro waa magac baxay loogumana talageli marka hore in ilaahay qayrka loo addoomiyo ee sababtaasa ku baxay laakiin hadda shucsamin wuxuu rajaxaya inaan lala bixi karin wa can ibni cabbaasin waxaa laga wariyey fi laayati aayaddan isagoo fasiraayo qaala wuxuu yidhi lammaa taqashaaha aadamu aadam markuu xaaskiisii xaawaa uu u tegey marka taqasigu waa kinaayo waa qur'aanka alfaadda iyo calaaqaadka ragga iyo haweenka u dhaxeeya afka in lagu ballaariyo lama jeclo in laga xisoodo waxyaalahaas oo kale wey marka edabta qur-aankaa laga baranaya falammaa taqashaaha goortii uu daboolay taqashuga wax markuu ka kor maro waayo marka waa la kinaayooda lama sheegin wixii dhex maray laakiin macnaha laga fahmaya xamalad way uurowday xawa ura yeeltay uurkii marka waa soo weynaaday markuu soo weynaaday fa ataahumaa ibliis ayaa u yimid faqaala wuxuu yidhi innii anugu saaxibukumaa kii idinla saaxiibaan ahay saaxiibka macnaa wadaag fiican lagama wado laakiin midkii hadda ka hor aad isbarateen loo ka wado alladii kaasoo akhrajtukumaa min aljannat saaxiibkiinnii jannada idinka soo bixiyey ayaan ahay la tuiicaanni waad i adeecaysaan waxaan idin faray ow laajcalanna lahu waxaan u yeelayaa weladkaad ilmahan caloosha ku jira qarnayiin sida ugaarta iyo biciidka iyo waxyaalahaas ugaarta oo geesaha waaweyn oo garanuugta iyo waxyaalahaas maaragtay iyo goodirada buuraha joogjooga oo geesaha waaweynaa la yidhahdaa iilkaas ayaan maaragtay waa ugaarta kuwa oo maaragta yacni lab mugeesaha waaweyn maarata yani goodirka iyo waxyaalahaasi oo kale gees buraha googooda ugaarta kuwa labta oo geesaha waaweyn laba geesihiisoo kale ayaan u yeelaya fa yakhruju min badnika ayuu ka soo baxaya fayashuquhu wuu jeexaya wala afcalanna waana samaynaya saasaa ka dhigaya yukhawifuhumaa isagoo cabsid gelinayo ee marka wuxuu yidhi haddaba saataa uga baxsataan samiyaahu ku magacaaba cabdalxaarif ku magacaaba macnaa xaaris waa magaciisii addoon uu xaaris leeya ku magacaaba fa abaa an yudiicaahu markii hore waa ka diday inuu adeeco kharaja mayitan uurkii hore wuxuu soo baxay isagoo meyd oo way garanayaan saydaan saaxiibkiisii cadowgaaha inuu yahay oo inuusan maaragtay u naseexaynayninoo wax daran iyo balaayo oo faray way dareemaayeen umma xamalad haddana uur kale yeelatay fa ataahumaa wuu u yimid fadakara lahumaa arrintiiba u sheegay fa adrakathumaa waxaa haleeshay oo qabatay oo soo jiidatay macnaha xubbulwalad ilmaha jacaylkooda ilmahooda inay u baaqi noqdaan riwaayad qaarkuuceen dhowr ilmoodaa saa uga dhimatay fasamayaahu cabdalxaaris ay ku magacaabeen fadaalika qowluhu tacaalaa weye jacalaa lahu waxay u yeeleen shurakaaa shurakay u yeeleena ilaahay maaragtay wax ay la wadaajiyaan fii maa aataahuma wuxuu siiyeyo xaaris oo shaydaankii bay addoon uga dhigeen cabdulxaaris u bixiyeen rawaa ibn abi xaatim ayaa wariyey sanadka ibnu cabaas inuu saxiixiyaa layskuma hayso waa sanad saxiixa ee qaar waxay leeyihin waxaa dhici karta inuu ree bani israa'iil ka wariyey mufasiriinta qaarna waxay leeyihiin ma dhici karto ibnu cabbaas hadalkan oo kale waxaa dhici karta in maaragtay oo marfuucun xukman inuu yahoo waxaanoo kale laa yuqaalu bira'yi taas waa dhici karta culimmada saa odhanaya oo sida ibnu jariir iyo aluusi iyo baqawi waxay leeyihiin arrinta marka siyaaqana sida ka muuqato waa sida culimmada kale ibnu katiirina waxay leeyihiin oo xasan basri laga warinaya ma ahan aadame waxaa weeye waa dadkii maanta ma arkaysaa ka dambeeyey dad ka dembeeya de qaar badan inuu shirki ka dhaco waxyaalahaas iyo wax badan oo ka mid ah shaki kuma jiro haddii lagu fasiro ra'yiga odhanaayo aadamay ka dhacday shirkigan shirki weynay u qasteen ma ahane waa cabsidaas iyo waxaasaa u geeyo waa shirki lafdiya ah oo shirki aad iyo aad u weyn maaha ilaahayna wuu ka saxay subxaana wa tacaala oo ambiyada haddii wax qada yar ay maaragtay ay ku dhacaan waa laga saxayaa lagu sugi maayo ambiyada laa yuqaruun soo maaha haddii la yidhaahdo waa dadka bini aadamkii dambe jinsiga dad ka midana shirkiga marka waa shirkoon maalin kasta way dhacdaa taas hadda shiicada u badan cabdicali iyo cabdixuseen iyo cabdikida iyo qulaam arasuul iyo xasab arasuul iyo cabdibadowi waxyaalahaas oo kale iyo dadka iyaguna aan iimaanka lahayn oo dhan waxaasoo dhan way la baxayaan ama waxayba dhahayn ilmihii markii la siiyo shiika fulaan oo qabriga ku dugana isiiyey meesha ilaahay isiiyey ma odhanayaan calaa kulli xaal si kastaba aayaddu waxay la dagaalamaysaa ilaahay in nicmada loo shariig shirki hadduu shirki qasadoo shirki weyn oo yahanade waa min baabi ola waa mam xataa hadduu shirki lafdi yahay oon ku xambaarno tafsiirka ibnu cabbaasna isaguna shirkaa lafdigaa lama ogola sababtoo midkaa lafdigaa mid weyn buu kuusii geynaya wacan ibni cabbaasin fi laayati waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi lammaa taqashaaha aadam xaaskiisa markuu aadam u tegey xamalad uurbay alatii fa ataahumaa ibliisa ayaa u yimid faqaala wuxuu dhahay innii anigu saaxibukumaa kii idinla saaxiibaan ahay oo maaragtay aad taqaaneen saaxiibnimada macnaa wadaaynimo saxa ah, lama rabo waa cadow waay alladii kaasoo akhrajtukumaa kii baan ahay idinka soo bixiyo min aljannati jannada ee haddaba la tudiicaanii walee waadi adeecaysaan oo waadi adeecaysaan ow la ajcalanna lahu ama ilmaha calooshaada ku jira waxaan u yeelayaa qarnay iiliin goodir ama maaragtay biciidka iyo waxyaalahan ubaartaan lab oo geesaha leh geesahoo kale ayaan u yeelayaa fayakhruju min badnika calooshaaduu ka soo baxaya fayashuquhu jeexaya wala afcalna waana samaynaya oo samaynaya wuxuuna saa u leey waxna ma awooday khawiifmaa wuu baqan gelinayaa samayaahu samiyaahu ku magacaabo cabdalxaaris ku magacaabo oo cabdullaahi u diidan yaho shaydaanku meel kastana ka soo galo rabaa fa abayaa waa ay diidaan marka hore an yudiicaahu inay adeecaan waxay dhaheen waa shaydaankii jannada naga soo bixiye haddana dhulka inuu nagu halaagow rabaa warkiisa naga diida fakharaj waa lagu imtixaana marka fakharaja mayitan cunugii isagoo meydoo soo baxay uma xamalad haddana uurka la yeelatay fa faataahuma wuu u yimid fadakara lahumaa arrintiiba maarata u sheegou dhahay sidii oo kale la dhiibgelayaaho ilnaantaan geyso u yeelo oo calaashu kaa jeexay ama waa dhimanayaa ma noolaanayo faadrakahumaa waxaa qabtay oo macnaa maaragtay cabsi geliyey xubbulwaladi wiilalka jeclaantiisa way ogaaya shayddaanku inuu qalad yahay laakiin waxay yidhahdeen wiilkaas un amow idiin idiin waara oo waxaana aysan shirki weyn ahayn fasamayaa cabdalxaarisa ku magacaabeen fadalika qowluhu tacaala way jacala lahu shurakaa falamaa aataahumaa saalixan ma wanaagsan markuu siiyey jacala lahu shurakaa waxay u yeeleen nicmadii ilaahay mid ay la wadaajiyaan oo ilaahay keyrku loo adduumiyo cabdulxaaris lagu magacaabo fii maa aataahumaa wuxuu siiyey rawaa ibnu abi xaatim aa wariyey walahu ibnu abi xaatim taas waa tafsiira ka sugnaada ibn cabaas bisanadin saxiix can qataadana waa laga wariye qaala wuxuu dhahay shurakaa'u fii daacatihi daacaday sirtu ugu sameeyeen walam yakun fii cibaadatii cibaadada ma ahay waxaa jira daacada iyo cibaadada waa kala duwan yihiin waxaa dhici karta ilaahay inaad ku adeecdo maaragtay cibaado inaad ku adeecdo daacad iyo cibaado ay noqoto laakiin nabigoo kale markaa adeecaysid soo maaha daacadaad adeecaysid ilaahaad ku caabuda isaga ma ku caabudaysa soo maa laakiin daacada alle ilaahaad ku cabaysa nabiga waa mutabic waxaa dhici karta qof inaaba qalad ku adeecidba ama cabsaha kuga xambaarto soo maa ama wax kale ha kuga xambaarto labay kala tahay waxaa dhici karta qofkaas qaladka inuu ku raac cibaado ahaan si dadka asnaamta iyo ruhbaaniinta maaragtay caabudo oo kale oo le waxay ku farayaan waaba diin oo maaragtay yani yatacabaduuna bih qofna inuu ku raaco uu ogyahay waxa inay qalad yihiin laakiin shahwo mase ay ku raacdo mase baqin ay ku raacdo adee waxaa dhici karta hadda dhul gaalaha joogtaa gaalada muruurkeeda iyo waxyaalahan usuuraniska ay waajibinayaan inaad ku raacdo laakiin adiga cibaado kama ogta ama waa ku qasban tahay ama waxaad ka wadaa maslaxada iyo sayfitigaaba iyo nabadaaba ku jirto waxyaalo marka daacada oo cibaadada la socoto iyo daacada mujaradkaa way kala duwan yihiin marka wuxuu leeyahay aadam iyo markay shaydaanka ay cabdalxaaris ay ku adeeceen ma aysan ku caabudeenoo aad caabudeen iskama lahayn bal waxaan uu sheegaa amay run noqdaanoo cunugu idin noolaada saasay marka ahaen inuu qaldan yahay way ogaayeen calaa fardi sixati alqisa hadday tafsiirka dhahaya qisadu waa saxiix haddii aan maaragtay aan qadaro inay soctaan walaa waxaa u sugnaaday bisanadin saxiin can cataada qaala shurakaau ayay u sameeyeen wayo hum shurakaau fii daacatihi daacadii shirki ay ku yihiin walam yakun fii cibaadatihi ma aysan ahayn walow waxaa u sugnaaday bisanadin saxiin can mujaahid fii qowli lain aataytana saalixan ashfaqaa waxay ka baqeen allaa yakuuna insaan inuu noqon waayo oo wax qaadar ou ka noqdo marka markii dhowr goor ka diidona dhibaatadii dhacday ayay yidhahdeen bal waa intaasoo hun sheegaah aad iska maqasheen wadakara macnaahu arrintan macnihiisana wuxuu ka sheegay ibn abi xaatim can alxasan wasaciid wakayrihima mufasiriinta in badan oo mudirir qabari iyo ibnu abi xaatim asaaniidda ay ka warinayaan marka sidaan u sheegna haddii calaa fardi sixati eh, aahaartan haddii la qadaro shirkigan shirki weyn maahane waa shirki lafdi awal haddii haddii aadam iyo uu ku tacalluqan wey haddii aa tafsiirka maaragtay odhanaya aadam iyo kuma tacalluqeen waa durriyadiis oo jinsigaa loo jeedaa bini aadam ee aadam maahan shirkaa ah, marka shirki weyn iyo ku yar labadaba waa soo gelaya nacam marka kii yaraaba haddii la diday marka lafdiga ahaa famaa baaluka shirkii weynaa shiiqa qabriga ku jiraa isiiyey hadhow cabdixuseen cabdibadawi cabdirasuul waxaas haddii loo bixiyo marka waa shirki weyn waay marka fiihi masaa'ilun ayaa ku sugan ama la yidhaahdo ilaahay qayrkiisaa siiyey baabkan al midda ugu horraysa taxriimu kulli ismin ism kasta in lala baxo inuu xaaraam yahay ismkaasoo mucabadun likayrillahi ilaahay qayrka addoon looga dhigo cabdicali iyo cabdixuseen iyo cabdicamar iyo cabdulkacb iyo waxaasoo kale cabdishaaficiy hadduu qof la baxaya lama ogola ahaaniyatuna tafsiiru laayata aayadda tafsiirkeedii oo ibnu cabbaas sidii ka sugnaatay wey ma garat culammadii kalena xasanulbasri isagana tafsiir laga wariyo wuxuu leeyaha waa binu aadamka waaye aadam ma aha waana baataan sheegno in ibnu kaiir ou rajaxay iyo qurdubi iyo saasay iyagu rajaxayaan hadalka xasanulbasri rajaxayaan ahaaliatu midda saddexaadna anna haada shirka shirkigan fii mujaradi tasmiyati waa un magac keliyaho laama tuqsad looma qasdin xaqiiqatuhaa xaqiiqadeeda marka maxaa cabdilwahaab isagu waxuu madhab ibnu dariir ayuu ku tegsan yahoo aahaartan inay saxiixi tahayoo shirkigaan ama hadalkan qaladkan wuxuu ka dhacay inay aadam iyo xawaa ay yihiin markaa shirkigan shirki weyn oo xaqiiqa maahane waa magacaas un keliya oo lafdigaas un keliya taas marka haddii laysku canaantay wixii ka weynaa min baabi owlaa marka culimmadu hadii la ambiyadu haddii uu qalad uu ka dha kabaa'ir kama dhacdo waa laga yaabaa saqaa'ir inay ka dhacdo sooma ambiyada qaar nebiyaalka qaarkood siday culimmadu yidhaahdaan laakiin hadday saqaa'ir ka dhacdana waa laga saxayaa ma lagu sugay ma gara waa laga saxaya nacam ahaaliatuna ana hada sirka fii mujaradi tasmiyatin magacaas la baxo lam tuqsad aan loo qasin xaqiiqatuha alraabicatu ana hibat allahi ilaahay hibaynta uu hubay lirajuli maaragtay ninka ama nin haween waa isku mid macnaa la waalidka unbaa loo jeeda anna hibat allah ilaahay hibaynta uu hubay lirajuli macnaa ninka ama gabadha ilmaha dhashay albinta in loo hibeeyo asawiyata oo macnaha sinan oo macnaha wax nuqsaan aan lahayno gabar badqabta haddii lagu hibeeyo mina nicbay ka mid tahay hadde bintada ka alwalada min baabi alowla wuxuu asagu shiik ou ka hadla binti iyo welad waa midkii gabar iyo wiil waa midka ilaahay nacfi kaa siiyeen ee dadka badankooda waxay iska jecel yihiin wiil inuu u dhasho soo maa laakiin waxaa la leeyahay gabar caafimaad qabto hadday kuu dhalatab waa nicmo weeye gabar curug mucawaqa oon lahayn oo luqla oo maskax aan lahayn oo maaragtay isaga dhanba aan khalqigiisa ay dhammayn soo dhibaato maaha ilmo dad qaba hadday kuu dhashaa alxamdu waa waxaan maarata maxaa ugu dhalan waayey iyo waxaasaa la diidaya caaisha waxay dhihi jirtay hadduu qoyskeed ilmo u dhashaan wax kale ma weydin cunug ma bad qabaa cunug sawiya carada may ahaa khalaas ka socdaysa alxamdulilah ma gabara iyo wiil iyo islaantan gabdho badana iyo wiilal badana iyo waxaan shaqadeeda ma aha marka taasna hadda shaqo ma aha nacam ana hibat allahi ilaahay faintuba lirajul albinta sawiya gabar caafimaad qabto bad qabto min anacamay ka mid tahay haddii wiil lagu hoy min baabi owlaa waay macna almuhim inuu ilaahay ilmo caafimaad qabo oo ku siiyo haddii hadda hadhow markay weynaydaan gabar iyo wiil waxay yihiinba rushdi iyo hanuun ay helaan waa wax weyn alkhaamisatu dikru salafi salafka inay sheegaan oy kala bixiyaan alfarqa farqa u dhaxeey bayna ashirki fi aacati shirkiga oo daacada ku jira iyo washirki fi lcibaada iyo cibaadada shirkiga ku jira horta sideedaba macaasida waa nooc min ashirki hadda qof haddaad macaasi aad ku dhacdo haddaad macaasi aad xalaalaysatana waa shirki akbar haddaadan xalaashanna waa shirki asqar soo maa marka daacadu marka haddii marka ay cibaado ay wadato iyo tacabud waa shirku waxaa la dhaha alcibaada haddaysa wadanoo mujarad daaca iyo shahwo ay iska tahay ama qalad qofka ka dhaca aysatoo cibaado uusan uga qasbinna taas marka shirku daaca la yidhaahdo laakiin cibaadada waxaa weeye daacadaas shirkiga aad ilaahay ku aad cibaado ula jeedo waa aad ugu qasdayso taasoo kale wey macnaha waxaa haddii oo laga fiiriyo qowlka aahaartan ansixitaankeeda macnaa aadam wuxuu ku dhacay waayo oo iyo xawaa waa shirku daaca waayo oo macnaha ibliiskii wax qalada ay ku adeeceen oo yar laakiin ma aysa ku tacabudaynoo aad ku caabudeen kama aysanaan inuu qaldan yahan waa ogaayeen laakiin uun ilmahaas jacaylkooda iyo cadfidaas ma garatay xoogaa wixiio ku cusbaa iyo waxaasaa qaatay ay calaa fardi sixatiha haddii la qadaro laakiin shirkiga cibaadada waxaa waaye shirkiganba ilaah hadda ku caabudaysa daacad u haysata sidaa dhahay maaragtay owliyada in la baryo madad la yidhaahdo oo aliya owliyadaa la yidhaahdo waaba cibaada waaba diinow ku leeyahay kaas hadaa shirki fi daaca wa sababta wuxuu leeyahay awooday leeyihiin tasarufale meel kastay joogaan waaba diinba aliya owliye qofka diidaa isagaa mubtadaceeda ah ku leeyahay marka taasoo kale markaa ama aad tidhahdo weligaana wiilkaan i siiyey ama gabadhaan i taasoo kale ama shirkiga iyo baadilka ku raacay iyagoo ilaahay ku tacabudaya taas marka waxay waa shirki fi lcibaada baabu qowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi walilaahi ku sugnaatay alasmaa'u alxusnaa magacyaalka aad iyo aad u wanaagsane fadcuuhu bihaa magacyaalkaas ilaahay ku bari oo yaa raxmaan irxamni yaa qafaar ikfirlii ma garad yaa rabbii qinee cadaaba naar dhaha wadaaru ka taga aladiina kuwa yulxiduuna qalloocinaya fii asmaa'ihi magacyaalka alle kuwa qalloocinaya oo leexinaya kuwaas macnaa hanuuniya laakiin adinku ha ku raacininoo ilxaadkooda iyo leexintooda adinku maaragtay ha kala mid noqonina saasuu alla uu leeyahay subxaana wa tacaala halkaanna waxaa weeye asmaacda alle subxaana wa tacaala iyo sifaadkiisu sida hadda ka aan soo sheegnay waa wax aad iyo aad u weyn miaalka lagu fahmi kara ahmiyada asmaada alle sifaadkiisu inaad barato haddii aad hadda rabtid nabigaaga inaad barato calayh salaatu salaam mise saxaabada abubakar iyo cumar inaad baratay fadaa'ishooda sow in nabiga siiradiisa laga sheekayo akhlaaqdiisa deeqsinimadiisa geesinimadiisa maaragtay xilmigiisa iyo dulqaadkiisa naxariistiisa ummadda u naxariisto hagarbixiisa daacadnimadiisa wahaakadaa abubakar iyo cumar iyo saxaabada markaad qofka sifaadkiisa aad baratay sow kuma sii jeclaanaysa inaan jeclaanno allo oon barno yaa oolaysa cid ka owlaysan alla in la barto lama arko sababtoo alle asagaaba ku abuuray isagaad caabudaysa allana waxaad ku baran kartaa waxaa weeyaan inaad makhluuqaadkiisa iyo aahaartiisa aad eegtid aayaadkiisa sharciga aad aragtid magacyaalkiisa iyo tilmaamaha wanaagsan rasuulkaana sheeg inaad aragtid naxariis inuu ku sifoobay aahaartii raxmad caafimaadkuuna siinaayo diinta ilaahay uuna siinaayo barwaaqada ouna siinaayo annagoo dembaabayna haddana cadaabka uu noo soo dejinaynin soo maa cilmigiisa qof kasta uu meeshiisa ku ogyahay risqigiisa walba uu meesha uu ku arsuqo mar alla markaad magacyaalka alla aada sii barato magacyaalka qaar waxay kugu bixinaa ilaah inaad jeclaato qaar waxay kugu bixinaa inaad naxariiso aad rajayso qaar waxay kugu bixinaa ilaah inaad ka baqdo oodan dhayalsan soo maa magacyaalkaas korka aad baratid sifaadka iyo macaanideeda iyo raadka ka ratimaya raxmad alle maxaa ka ratimaya soo ma inaad maaragtay waa waxa khalqigaa la isugu naxariisanay inaad rajayso ilaahay cilmigiis inuu ku ogyahay ood ka baqday meel kasta samcigiis inuu ku maqlaayo oo wax xun aadan ilaahay maqasho basiir inuu kuu jeedo oosan ilaahay wax xun adoo dul taagan oosan kuu arkay subxaana watacaala ilaahay awood casiiz awooduu leeyahay adoo macaasiisa ilaahay wuu ku qaban karaa subxaana wa tacaala wahaakada asmaa'da ilaahay cibaadadiisa aada baratid ta'hiiruu kuu leeyahay adiga istiqaamada hoofkaaga qalbiga rajadaada maxabbada ilaahay aada jeceshahay ta'hiiray ku lahay saa darteed asmaa'da alle in la xafido macnaheeda la fahmo allo lagu baryo oo dha yaa raxmaan oo naxariis yaa rasaaqow risqina sii yaa caliimo cilmi naafico ilaahu maanta ma arkaysaana bar soo maa cadow haddaad ka cabsanaysaa ilaahay casiiz adaa jabbaara cadowgaaga balaaya ku qasab ilaahu naga kori adaa qasbi karo burburi kare wahaakada marka saa darteed marka asmaada alle waxaa la rabaa in la barto siday tahana loo barto aan la leexin oon maaragtay aan la qalloocin saasaa loo baahanya marka ilaahay wuxuu leeyahay walilahi alasmaacu alxusna fadcuuhu biha ilaahay ku bari yaa raxmaani raxamni sababtoo ah waxa aad doonayso magaca u munaasa markaad ku barisid ilaah waa ku naxarisanay yaa kafaaru ikfir lii markaad tidhaahdo wadaruu ka taga aladiina ku yulxiduuna leexinayana fii asmaa'ihi magaca lakuwa qalloocinin ilxaadka dhowr siyoobuu kusoo toobi kara ilxaadka waxaa ka mida ah, magacyaalkii alle in makhluuq lagu magacaabo waa ilxaad sida laato min allahay ka keeno taasi magacaa le sanam xun ku magacaabeen cuzaa min alcasiizay ka keeneen sanabay ku magacaabeen cuzaa manaata min almannaan ilaahay gallada badnaabay ka keeneen sanam xunay ku magacaabeen waa ilxaad waxaa la mid a ah, haddaad tiraada weligaan waa callaamu lgayb isagaa raasiqa isagaa wax nooleeya isagaa waa ilxaadaa asmaadii sifaadka ilaahay qofaad raxmaan ku magacowday ma garan magacyaalkii sifaatka ilaahay ayaad qof aad u sugtay iyaduna marka waa ilxaad waxaa kaloo ilxaada ah, waxyaalaha mutakalimiinta iyagana ay ku dhacaan oo waa maxay waxay samaynayaan waxay ku leeyihiin magacyaalkan la sheegay samuucu basirso lama sheegin ha annaga wax makhluuqa ayaan u jeednaa wax samci iyo basarna saa darteed makhluuqaan ku shabbahayna samcuhu ka samci wa basaru ka basari waalciyaadu billah mujasimada sida raafidadoo kale waag hore mujasimay ahaan jireen ma garan ibn hishaam ibnxakami ay yidhaahdaanoo raafid ahaa waa mujasimay ahaan jireen iyo mucadiladana waxay samaynayaan sifaadkii baabi'inayaan waxay leeyihiin haddaan sifaadka ilaahay aan u sugno samciga iyo basarkii makhluuqaan u ekaysiinayna makhluuqa sidan ugu ekaysiina waa inaan baabi'ino oon diidno oo dhaana sifaadkaa ma jiro kala darajaad waa ayaduna marka waa ilxaad isawihii bay inkiraayaan nusuulkii bay inkiraayaan maxabadii inkiraayaan raxmadii inkiraayaan wax kale ku fasirayaan ama makhluuq ama safo kale ku fasirayaan ayaduna waa qalluuceen magacaaloo loo qooya waxaa kaloo dhici karta ilxaadka aayaadkau dhex gala aayaadka sharciga axkaamtii allay ku ciyaarayaan xalaashii bay xarimayaan xaaraantii bay xalilayaan aayaadkii bay ku ciyaarayaan somaan axkaamtii ilaahay oo sharciye ayaa la bedelaya waa ilxaadkii sharci illaahi subxaana wa marka diinta qalloocinkeeda waayo ama caqiidada ha la qalloociyo ama akhlaaqda ha la qalloociyo ama axkaamta ha la qalloociyo waxaa kaloo jira ilxaad filkoonkan koonkan haddaad tidhaahdo ilaahay cidaan abuurinaa ku tasarufto owtaad ilxaadaa samaysa haddaad tidhaado ilaahay maciinuu leeyahay u kaalmeeyo oo u baahan yahay ama cid kalaa shirki kuloo la wadaagto iyaduna waa ilxaad marka wax alla wixii diinta ilaahay qalluucinayo subxaana wa tacaala magacyaalkiisa asmaa'iisa iyo aahaarta ka ratibmaysa iyo sharcigiisa wixii qalluucinaya ka fogaada wax ku raacinina qof alla qofka diinta qalluucinaya ka fogaada saas wey walilaahi bay u sugnaatay alasmaa alxusna magacyaal aad u wanaagsan ee fadcuuhu bihaa magacaasina ku ri ku tawasula tawasulka saddex shay baa bannaan inaad magacyaalka alle ku tabasho sida aayaddan yaa raxmaan alxamdu yaa kafaar ikfir waa bannaanta inaad ku tabasho adiga camalkaaga iimaankaada ilaahu rumaynta aan ku rumaysanahay nabi maxamed aan rumaysanahay risaaladiisa calayh salaat salaam qur-aanka aan rumaysanahay salaadan aan tukaday xaaraamta zinada iyo aan iska dhaafay iyo qatliga dadka ilaahu waan kugu baryaha dhibkaan iga bix ama naxfadaana siiya waa ku al waa ku tawasuli kara waxaa kaloo ku tawasuli kartaa qof jooga oo nool aad tiraad inuu noo soo ducey dhibaataa hadda dhacda qofna isle qofka ilaah baa ka aqbalo waracaa xalaal miirataa war walaaluu noo duca ilaahay mixnadan hadda soomaaliya saa muslimiinta ilaa inooga koriyo waa tawasul macnaa qofkan waa noolyaha waa ducayna laakiin mayd iyo qof dhintay iyo qof jaahiis iyo ayada lama bannaan tawasul sababtoo ah maxmarkaad ilaahu hebel jaahis wax ugu sii waxaad leedahay hebelaa ah xaq kugu leh asagaa maaragtay kugu xuuxinayna waxnagu sii marka waxaa la dhahaa iqsaam cala allah ilaahaa qof kuu guulguulaysa taas marka xataa waa edab xumo waay edab xumaya gadaala nooga imaan doonta insha allah tacala wadaruu ka taga alladiina ku yulxiduuna leexinaya fii asmaa magacyaalka allo qalloocinayo marka ka tegitaankaan ma ahan macnaa waxooda u daayo ha inkirinina waad inkiraysaa laakiin adinku ha ku ta'afurnina waay ee ka caafimaad qabo ka fogaado saasaa looga jeedaa culimmadu saas leey wadakara ibnu abi xaakim can ibni cabbaas wuxuu ka sheegay yulxiduuna fii asmaa'i waxaa loo jeedaa yushrikuuna ilaahay bay sirka u samaynayo oo haddaad maaragtay magacyaalka ilaahay cid kale aad ku magacowdo ama cid kale sifaadkii alla aad siidin waxawaay waa sidqooda nacam wa canhu waxaa laga wariyey isagoo fasiraya samu laata ayay ku magacaabeen min alilaaha ka soo qaada ilaah iyagoo ka qaadanaya ay laata waxay ilaah ay laata ku magacaabeen oo dhadiga waalcuzaana min alcasiizay ka qaata ay ka soo waxeen marka magacii ilaahay intay taxriifiyeen ay sanabkan u bixiyeen marka haddaad magacyaalkii alle aad cid kale u bixisid ilaadkay ka midta haddaa sifaadka alla tashbiih ka siginna ilxaaday ka midta tacdiil haddaa ku samaysnoo baabiisnoo tiraadid ilaahay carshigiisa kama sara marin ama ilaahay ma soo dego ama ilaahay maaragtay ma naxariiste waxaa loo jeedaa sawaabuu bixiyaa iyadana ilxaadkay ka midta can ilacmash waxaa laga wariyey yudkhuluuna fiiha maa laysa minha magacowsa lahaynay soo gelinaya waxaa ka mida magacyaalka oo bidcooyinka ilaahay asaanic in lagu magacaabo oo magac looga dhigo ama addahri in lagu magacaabo sida ibnu xasm uu yidhi ama muhandisulkowl la yidhahdo muhandis waxyaalahaas aan soo aroorin sababta asmaada alle tawqiifiye waayo magac maaragtay aan soo aroorin ayay maaragtay ku soo nacam fiihi masaa'ilunaa ku sugan aluulaa midda ugu horaysana ihbaatu alasmaa magacyada ilaahay in loo sugo oo magac ilaahay loo shugo oo casiiz inuu yahay magacuna waxuu wataa sifoo wataa oo ilaahay casiiz maxaa loogu magacaabay sababtoo ah cid kastaba isaga ka qaaliba oo ka adag soomaa marka macna cizo wataa cali maxaa loogu magacaabay cilmi buu leeyahay alla subxaana wa tacaala oo da iskaga sarreeya basiir maxaa loo mid wax arka calashaan aragti weli waxbuu arkaa marka magacii alla subxaana wa magac oo ilaahay ku tusinaayo sida magac calamkaana waa yahay sifo wanaagsanna waa ku tusinaya nacam ahaaniyatu kownaa xusnaa inay wanaagsan tahay ilaahay magac wanaagsan iyo tilmaan wanaagsan waxaan ma wax naqsii alle waa ka nasahay ahaaliatuna alamru biducaa'ihi magacaal ilaahay dhan ku barto qul idcu llaaha ilaaha ku barya allah yaa rabbi dhah aw idcu raxmaana ku barya yaa raxmaan yaa raxiim walilaahi alasmaanu ustaa fadcuuh marka dadkii intay magacii alla ku barinaayeen bijaahi fulaan bijaahi fulaan bijaahi hebel war jahjahaba taas ka dhaarta ilaahay magaciisa ku bari subxaana wa yaa kuu dhashaday nacam qofkaas jaahiisa isagaa iskale adigoo xaal raa addoonnimaa lagaa raba ilaahay inaad u quluucdaa lagaa raba subxaana wa alraabicatu tarku man caarada in laga tago qofkii caarada oo sifaadka alle ku hor yimaado oo macnaa diido oo si u qalloociyo oo min aljaahiliina ka mida almunxidiina mulxidiinta siba u caarado magacii makhluuq u bixiyey magacii allow inkiray waa tashbiihiyey waa tacdiiliyey magacyaal aan jirinoo ilaahay u sugay subxaana wa tacaala intaasoo dhan waa mucaarado ka hor imaasho araabicatuna tarku man caarada qofkii magacyaalka alla ka hor yimaaday sifaatkiisa oo min aljaahiliina ka mida almulxidiina kuwaasoo magacyaalka alla leexiye oo qalloociyey laxdi waxay ka timid qalloocinta walidaalika luxdiga oo qabriga ah, luxdi lagu magacaabo laxdi lagu magacaabo sababto ah markii godka laqodoo la sino a ah, ilaa la samaynaya marka aayaadka allay qalloocinayaan tooska ay ku socotay intay ka qalloociyaan meel jinnay ka tuuraayaan taasaa marka ilxaadka loogu bixiyey laakiin hadda ilxaadka badanaa waxaa loo yaqaan dadka ilaahay u kirsan ah, badanaa mulxidiin ah, lafdigaasa loo yaqaano laakiin qof alla qofka ilaahay ku kufriya magacyaalkiisa ku ciyaara sharcigiisa ku ciyaara maaragtay aayaadkan kownigaa ku ciyaara waa ilxaad qofkii dhaha owliyada ah, aybka waa mulxid qofkii dhaha owliyada koonkan ku tasarruf waa mulxid sababtoo sifaadka alla ayuu cid siiye subxaana wa tacaala qofkii dhaha sharcigaan iyo aayaadkan ma jiro in maaragta qofka zaanigaa la radbiyo ma jirto in qofka qof dila la dilo ma jirto waa waa shareecat ulqaab qofkii dhah waa mulxid aayaadkiibu uu la iyo sarciyey qofkii ku jeesjeesa rumaga iyo sunnada nabiga iyo darka la gaabsanaya isaguna waa ilxaad diintiibu u qalluuciyey iyo akhlaaqda wanaagsan qofka ku jeesjeesa oo diinta nabigan laga dhaxlay calayhi salatu wasalaam sunnadii qur-aanka laga dhaxlay alkhaamisatu midasna tafsiiru ilxaadi fiiha in la fasiro oo qalloocin asaadisatuna oo ibnu cabbaas oo fasiroo ah, in magacii ilaahay cid kale wax laga siiyo waa qalluucin in la shabaho waa qalluucin in la tacdiliyo waa qalluucin asaadisatu waciidu man alxada qofka maaragtay ilxaad ka waciidkiisa ilahay wuxuu leeyahy ina aladiina yulxiduuna ma garat fii aayaati illahi sayiduuna bimaa kaanuu yacmaluun ma garat wadaladiina yulxiduuna fii asmaa'ihi ka taga kuwa asmaada ilaahay ku ilxaada sayidoona waxaa laga abaal marinaya maa kaanu yacmaluun wax camalkan ilxaadka oo kufriga ah ama almarinta ugu xunaa la siinaya ilaa ka ilxaad iyo caquubadiisa baabu laa yuqaalu assalaamu cala allah wuxuu u baab yahay inaan la ohanayno ilaahay nabadgelyo korkiisa ha ahaa inaan la ohanayno sababtaan loo ohanayna waxaa weeye ilaahay asagaa salaama bimacnaa waa maxay asaalim min annaqaa'is ceeb oo dhan asagaa maaragtay ka nadiifa asagaana wax nabadgeliye midda kale alle markaad tidha assalaamu cala allaad u ducaynayso ma ilaahay duca ma rabo asagaa la baryaa oo nabadda laga baryaa asaga nabad looma baryo soo maa nabad asaga looga baryo midda kale markaad tidhaahday ilaahay korkiisa nabadka ha ahaad waxaad moodaysaa in marka hore nuqsaan alla oo lahaa markaasoo adiga nuqsaantii aad ah cid kale u baryayso ama asaga inuu nuqsaanta iska nabadgelin saa darteed ma bannaano ilaahay inaad tidhahda isagaan salaama u ducayna ilaahay waa la ammaanaa waana la isu dhiibaa waana la baryaa isaga looma duceeyo alla subxaana wa xataa ducada nabiga waa duco khaasa oo kale salli waayo ducadiisa oo ducada kale ka sarreeya iyo wasiilo in loo weydiiyo duca khaasa ducada nabigaa duca khaasa soo maha soo maha marka baabaaluka rabbialcaalamiin asaga marka alla subxaana wa tacaala looma duceeyo lamana salaamo macnaa salaan korkaa haka lama yidhaahdeen waa la ammaanaa oo waa loo qubuucaa oo asaga waa laisu dhiibaa oo waa lagu mahadiyaa nicmadii subxaana wa tacaala addoonnimaa loo muujiya saasoo kale marka haddaad alla tidhaahdo nabadgelyo korkaaga ha ahaato waxaad moodaysaa alla inuu naaqiso alla aad badbaado adiga aad u baryaysa marka taasina waxaa weeye ma bannaano daliishuna waa kana oo fii saxiixi waxaa ku sugnaaday can ibni mascuud radi allahu canhu annahu qaala wuxuu dhahay kunnaa maca nabiyi sal allau calayh wasalam nabigaan la jirnay fi salaati salaada qulnaa markaasa waxaan ohan jirnay assalaamu cala allaahi nabadgelyo alla korkiisa ahaato oo min cibaadihii ka ahaa ayagu waxay u ay ka wadeen macnaa allahu aclam ammaan oo addoommadiisa ka ahaatay ilaahay korkiisa ha ahaato ammaantiisa ha gaarto taas camal bay kudan dheci karta assalaamu calaa fulaan wa fulaan macnaa assalaamu calaa jibraa'iil wa miikaa'il jibraa'iil iyo miikaa'il asalaam korkooda ha ahaato faqaala nabiyu sal allahu alay waslam waxau dhahay laa taquuluu assalaamu cala allahi hadihiimina fain allaha alla huwa salaam asagaaba salaamaho macnaha waxa weeye ay saalim min anaqaas nuqsaanta asagaa ka magan kara ama dadka asagaa nabadgeliyoo badbaadiye marka haddaad allihii wax badbaadiye aad tirahda asaga salaam aad u bariso ee qalad maa haddii kale aad tirahda allihii salaam ceebtaba naaqis ka ahaa haddaad haddaad tirahdo salaam korkiisa aad haddaad tirahda inna waxaad moodaa noqonaysa qof inuu alla oo ceeb uu ku sifoobo markaas adiga aad leedahay alla ceebka ha iska dhaxay marka aadaam maaha idan meesha waxaad garanaysaa maqaamka alle inuu aad iyo aad u weeyay wax alla wixii nuqsaan yar ku jirta iyo khalad yar inaan loo ogolayn oo laisku hufaayo oo la iska nadiifinayo oo la rabo ilaahay subxaana wa tacaala in la ammaano fii saxiixi can mascuud waxaa ku sugnaa radi allahu canhu qaala wuxuu dhahay kunnaa waxaan ahan idaa kunna maca anabiy sal alla alay sl markaan la joogno qulnaa waxaan dhihi jirnay assalaamu cala allahi salaam iyo nabadgelyo alla korkiisa ahaata min cibaadihi addoommadiisa nabadgelyo ka tagtay alla korkiisa ahaato assalaamu calaa fulaan wa fulaan marka jibriil iyo miikaa'il riwaayad kale ay caddaynayaan ee jibriil oo miikaa'iil saasay ah, way caddaynayaan faqaala nabiyu sal alla alay waslam wuxuu dhahay laa tafcaluu laa taquulu saha oranine asalaamu cal laa taquulu assalaamu cala odhanine faina asalaama huwa allah faina allaha allah huwa asalaam asagaa ceeb ka kan ceebka saliim ah ama asagaa salaamta bixiye salaamta asagaa ka baryo oo marka maxaa lagu bedelay altaxiyaatu lilah tacdiim iyo weynayn oo dhan oo boqorada lagu weynay midkoon ilaah baa iskale saasaa lagu bedelay salaamaha oo dhan iyo ammaanta salaanta halkan waxaa looga jeedaa ammaanta taxiyo boqoradaasoo lama ammaano marka la salaama lama weyneeyo macnaa weynayn iyo ammaan ilaah baa iska loo asalawaatu salaadahan ilaah iskale asagaa la caabudaa loo tukadaa aayibaatu wax wanaagsanna asagaa iskale loogu dhowaada isagaa wax wanaagsan jecel qowl fiican iyo ficil fiican iyo sadaqo fiican ma garta markaasaa nabiga la salaamaya asalaamu calayna wacalaa cibaadilah asalaamu cala nebiy assalaamu calayka ayuha nebiy waraxmat ullahi barakaatu taas marka waa bannaan tahay nabigu waa makhluuq calayhi salaatu wasalaam ilaahay inuu nabiga wax kastoo aafaa ka nabadgeliyo haddana assalaamu calayna nabadgelyo korkana ahaato oo maaragtay aafaad iyo cuquubo iyo lalaad aan ka mandalno wacalaa cibaadillahi asaalixiin taasaa lagu degtay marka qofka haddii wax xun laga reebo sharciga badiilka wax fiicanaa la siinaya fiihi masaa'ilunaa ku sugan aluulaa midda labaad laakiin laguma inkirinoo midii assalaamu calaa jibraa'il wa mikaa'il laguma inkirin laakiin hadhow cumuumaa lagu bedela marka assalaamu calayna wacalaa cibaadillaahi alsaalixiin laakiin nabiga salaamtiisa gooni baa loo kala yeelay waa licidami xaqii calayna sal alla alay wasalam xaqiisa aad iyo aad u weyn oo makhluuqa noogu xaq weyn qof makhluuqa waxaa noogu xaq weyn nabigeena calayh isalaatu salaam marka ilaahay markii la weyneeyey atixiyaadka maxaa lagu xijiyey nabiga salaamtiisa calayh salaam oo lagu khaas markaas qofka asaga inuu nabadgelyo ku ducaysto iyo wa calaa cibaadillahi saal markaas taasaa malaa'igta iyo waxa kaloo dhan makhluuqa wanaagsan bay soo gelayaan laakiin nabiga waxaa loo ifraadiyey xaqiisaa weyn nabigu sal alla calayh wasalam Hmm. fiihi masaa'ilunaa ku sugnan aluulaa tafsiiru salaam in la fasiro oo waa maxay ay in la yidhaahdo nabadgelyadu asagay ka timid ama asagaa ay saalim min alcuyuub ka nabadgala marka asagoo loogu ducaymaya asagaa salaamta laga baryaya alhaaniyatu innahu taxiyatun waa salaamta muslimiinta ayagaa isalaama alhaaliatu annaha laa tasluxu lilah ilaah uma munaasab ah ilaahay ammaan iyo isdhiib inaad wajahto wejihii inaa alla barisid alla inaan baratid allahu akbar subxaanallah u munaasaba alraabicatu fii dalik oo waxaa la yidhi fain allah wasalaam isagaa ceeb ka ama nabadgelyaba isagay xaggiisa ka timid alkhaamisa tacliimuhum altaxiyata in la baro allatii tasluxu lilahi usoo barto oo waa maxay altaxiyaatu lilah ay tacdiim iyo weynayn iyo qadarin iyo tashriif oo dhan oo sida boqorrada loo weyno mid ka weyn ilaahay ku sugnaatay subxana wa tacaala haye baabu qowl allaahuma qfir lii in shi'ta inuu yidhaahdo qofku ilaahow haddaarka ii dembi dhaaf maxay tahay xugunkeeda ayadana ma bannaano inuu qofku yidhahdo allahuma qfir lii in shi'ta ilaahow haddaarka ii dembi dhaaf sababta loo diidana waxaa way xadiidkaa noo cadday doonaan markaad leed allahuma qfirlii in shi'ta waxaad iska dhiganana ilaahay u baahna inaad ka maarmo xasdaarkasiiya nin maarmaad iska dhiga midda kale ilaahay waxaad ku sifayne inuusan wax weyn goy karin uusan quuri karin ma garata oo macnaa waxaas ay dhib ku yihiin marka waxaas hadday kuu fud aad rabtid isii marka marka dhinacna labada dhinacba waxaa ku jira edabdar dhinacna ilaahay waxaa ku tilmaamay in wax ay ku dhib yihiin oo wax weyn uusan ku goy karin dhinacna adiga waxaa iska dhigaysaa inaad maaragtay alla aad ka maarantay hadduu ku siiya haddii kale laakiin hadaad good ilaah waa kuu baahan kaama maarmo ilaah ii dembi dhaaf ilaah khayr i aad calaa caashid isku miskiinaysa taasaa la qaba wax kastoo weyna ilaahay aad weydiisatay fi صaxiixi waxaa ku sugnaa can abi hurayrata ana rasuul lah sal ala alay slam qaala wuxuu yidhi nabigu calayh salatu salaam laa yaqul axadukum owdhiin allahuma kfir lii in shit ilaahu haddaad doonto ii dembi dhaaf allahuma arxamnii in shita haddaad rabtid ilaahu ii naxariisto maxaa la rabaa liyaczim اlmas'alata mas'alada iyo su-aasha goya ilaa waxaa isiiha yidhaahdo weliba si baahi ah oo calaacala oo codsi ah tadarruca oo sida maaragta naftu aday kaa dhacayso aad qof waxhaystoo kale u bariso oo islaada maanta waa ku quudi kara naftan ay kaa dhacayso zamanxan aara ku bixi ama adigoo nolosha oo soo uu kaa go-yo meelaad gaartana sida qof aad ugu calaacasho ka daran ama adigoo jiran oo naftu kaa socota aad dabiibka ugu calaacanayso ama adigoo cadow ku eryanayo qof isleedahay waa ku badbaadin kara uga calaacalaysid si ka darar ka darar rab inaad uga calaacasid oo baahida aad u muujisid nacam liyaczim ilmas'alata habgooy ilaah waxaa is ha sababta waa la sheego fa ina allaha alla ilaa mukriha la wax dirqi kara mala oo maalan waxay leeyihin culimmadu ninaad batana wax ka taajir saasa leedaha niyaho waa laafin shila u baahane marka haddii aad doontid waa isii kartaa haddii kalena dhib mala marka waxaad og tahay isleeda ku kaashan dhibuu ku yahay cumalinka dhibuu ku yahay marka xoogaha ku irqaaminina xoogaa wax fudud maarata uga dhi saasoo kalead alle ku shabbahaysaa markaad tidhaahdid ilaah wax haddaad raxisii laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wax dirqi kale lama arko waxuu rabow ilaahu bixinaya oo wax maanta ma arkaysaa ee dhibaato ku ah ma jiro alla subxaana wa tacaala liyaczm اlmasأlaةa laa yaqul axadukum odhin allahuma qfir li ilaah i in shiئta allahuma arxamni in shiئta liyaczim اlmas'alata baryaha alle haggooyo oo weliba si oo maarata calaacal laha u warsado fain allaha alla laa mukrillah wax dirqinaya lama arko wax asaga maanta dirqinaya lama arko wuxuu rabo alla bixi karaa subxaana wa tacaala walimuslim waxaa ku sugnaaday walyucadim اraqbata ilaahay wuxuu ka rabo wax weyn allah ka baryo somalia waa ilahay weel weynaa lagu baqyo janat اlfirdows ha weydiiso ilah firdows naseeradoosa na firdows lacla nabadna ilaaha nafteena iyo awlaadeena iyo dhulkeena ilaaha noosiiyo muslimiintoo dhan nacam waa nala weynta hadda soomaaliya nabadkii alna soo maaha ku weydiisan karnaa subxaana wa tacaala ilahayna nabad iyo khayr iyo dad khiyaara ilahay noo tawala siiye muslimkao dhan ilahay caafimaad siiyo jannada tan firdows ilaah nageliyo subxaana wa maskiisaan ku jirnaa cidloo aqrinay ilaah naga aqbala hay walimuslim walيucadim ha weyneeyo alraqbata wuxuu alla ka rabo wax weyn ilaahay ha ka baryo faina allaha laa yatacaadamuhu ma weynaynayo oo kuma cuslaanayo shay-un shay acdaaha uu siiyo wax ama khayr adduunyo ama khayr aakharo u ilaahay ku siiyo wax ku culus lama arko marka adiga maxaa isu hakranaysaa marka waa laga yaabaa qofku inuu is yidhaahdo shaygaas ma astaahishid oo naftiisa ou xaqiro haddana adoo naftaada xaqiraayo sax waa xaqiraysaa waxaan inaadan adiga camalkaada ku goosan karin laakiin xaq allana inay ka sahlantaha ogow marka macnaha haddaa adigu naftaada camalkaada aa ku goosan karin dhinacaas inaa isxaqirto waa loo baahan laakiin haddana inay wax weyn baridoo adigoo saan u liita oo qofka inuu tawaduco waa loo baahan yahay haddana waxaan weyn ilaahay firdowso inuu ku sii karo owlaad badan ku sii karo xoolo fiican oo xalaal uu ku sii karo ummad baariyo maaragtay guur wacan ilaahay inuu ku sii karo waxaasoo dhan inaa wax weyn oo jecesha ilaahay ka budiso nabad uu bixi karo iyo amni istiqraar intaasoo dhan walimuslim walyucadim hawni alraqba waxa uu doonayo ilaahay uu ka rabo ha weynayso wax fiican ilaahay ka baryo fa in allaha alle laa yatacaadamuhu ma weynaynayo oo macnaa lama cusla shay-un shay acdaa siiye firdows laclaa hadduu ku siiyo mulkigiisa waxay maarata ka nasqaanina mala xadiidku waa kii ahaa yadaa ullaahi mal-a ilaahay gacantiisa waa buuxdaa saxaau lleyli wanahaar hami dhalaarba waa bixinaya afa ra'aytum maa anfaqad mundu an khalaqa asamaawaati wal bal ka warama wuxuu ilaahay bixinaayay ilaa cirki lukuu abuuray dad ou fadli siiyo dad ou xoolo siiyo dad ou xoog siiyo dad ou nicmo diin iyo dunya fa innahu lam yaqid maa fii yadihi shay wax alla wuxuu haystay intaasoo kale xirfad caarida kama nusqaan marka ilaa hadduu firtowsalaclaha ku geeyo wax mulkigiisoo ka nusqaama lama ah ilaahay firtowsalahana biyo camalkeedii wanaagsan lahna waa ka biyo nacam fiihi masaa'ilunaa ku suganoo midda ugu horraysa annahyu in la iska reebo can istinaa'i in la soo reebo fi ducaa'i ducada istinaa halkan waxaa soo gelaya shardigu waa istinaa camal waa istinaa yacni yaysan naxwada ku ahaanin laakiin usuulu fiqhiga iyo maaragtay macaanida waa iska istina wada waxaas haddaa ratid haddaad rabtid isii markaad qofka tidhaahdo waa soo isna macnaa hadduusan rabin ma ku siinaayo marka istinahaas soo reebitaankaasa la diidaya aluulaa midda ugu horaysa annahyu in layska reebo can istinaai fi ducaa markaad ducaysanaysid inaad xarreeto tidhaahdid ilaa waxaas khayra isig ilaa intaas intaas maaha ama aad tiraad alla waxaas khayra isig in shi'ta haddaad tirtaasaa la diiday alhaaniyatu midda labaadna bayaan alcillati fii daalika sababta loo diiday waa la caddeeyey oo waxaa weeye waxaa loo diiday markaad leedahay waxaan isi haddaa rabtay waxaa kaa muuqata inaad maaragtay aad nicmada alle aadan u baahnayn oo xaqiritaan ama aad is leedahay ilaahay waxaan ma quuro ama ma bixi kara aad marka naqsi baa ku jira addoonnimadaadina naqsi baa gelisay ilaahayna rubuubinimadiisii iyo maaragtay sifaadkiisiiyaa naqsi gelisay marka wixii adiga addoonnimadaada naqsi kaa gelinayo ilaahayna aad naqsi u sifaynaysid laa shaka inay dembi taha marka oo ilaahay subxaana wa tacaala aysan munaasab u ahayn aaliau qowlu uu yidhi liyaczim اlmas'ala wuxuu rabo hagoy ilaahow waxaan si weliba si barya oo maaragtay alla bari oo calaacal ha ku yidhaahdo alraabicatu icdaamu اraqbati wax weyn ilaah inaad ka barisid oo weynaysatid alkhaamisuna altacliilu lihada اlamri arrintan oo cilladeedii la sheegay sababta waxaa la dhahay ilaahay wax weyn ka baryo fa in allaha laa yatacaadamuhu shay ilaahay maaragtay wax agtiisa ku weyn oo macnaa uusan bixi karin oo ku culus ma jiro firdows laclaa hadduu ku siiyo adduunkana wax kasta uu ku siiyo oo khayr din iyo dunyaa waxba uga nusqaami maayo baabu laa yaquulu cabdii wa amatii wuxuu baabkaana u baab yahay qofku haddii lacala addoon uu leeyahay inuusan dhin addoonkayga iyo addoontayda inuusan dhin macnaa fiqigan wax jiri waayo islaamka ku hor waa lays addoonsan jiray ama qofku hadduu qof deyn ku yeesho uu deynkiiska bixee oo addoonsan jiro haddii qabiil oo isdagaalamo oo dadkii la qafaasana waa las addoonsan jira addoonnimada ima jirto sharci wiyo sharcigii marka wujuuhdii kaloo dhan waa la joojiyey ilaa waxaa laga soo reeba haddii gaalada la soo qabsado baabkii xorriyaddana waa la furay oo qofka inaad xorayso ajar weyn fakku raqabatan idcaamu fii yowmi dii masqaba qofka qof xeheeya la asaga le ku xehe xataa cawrada cawradaa looga xaheena jirka xibin walboo xibin ka mida kafaaraadka qaarkood waxaa lagu xahay qofka hadduu qof dilo ama maaragtay eh, dihaarkii inuu raqabo uu xeheeyo si maaragtay loo mangeliyo dakhligeediina waa la kontaroolay sidii oo waxaa la jihaadka bisaa laga soo reebay xigmada shaarica oo kalahana waxaa weeye ummaddii qof walbaa daduu gacanta ku haya dhaqaale iyo habnolooda u sameeyey nin walbaa sayidkiisii waa u shaqeeyaan isagana maaragtay waa sharika inuu dad ka shaqeeya hadda sharikaadkan hal mar sida shuuciyadoo kale haddii inta sharikaadka lala wareego shaqaalihii bannaanka lagu soo daadiyo soo dadkii baagamuudo ma ka dhexaysa iyo nolol isbeddel soo ma ka dhexayso nin walba beer weyn oo aseanda iyo xoolou leeyahy intaasoo addoona u raacda hal mar horey haddii la yidhaahdo hal mar keliya ninkan soo hantidiisa ma dayacmayso dadkaana hanti iyo shaqay ku tiirsanayso bannaanka hadhow ma oolaayaan mujtamacii maxaa ku soo furanaya intaasoo baaqamuudo iyo dayac xoolihio dayacmo soo maa intay taas imaan lahaayeen aa sharcigu marka tartiib tartiiba u dejiyey soo maa gaaladaba hadda ma ogol yihiin sharkad intaasoo leega hal mar in la khasaariyo mase in laga shaqeeyo dad badan intaas meeqaa halkii sharkado meeqaa ku xor halka nin oo waxlana saasuu ahaan jira boqol addoonuu leeyaha ma konton addoon oo u shaqeeyaan risiqay cunaan daday haystaan intaas suuqa haddii lasoo dhoobo intaas oo madamaxaysataa hadhow yaa kontarooli kara soomaa marka sharciga xigmo fiicanuu u dejiyey tadaruj inay maaragtay ay ku xiroobaan suuqana aysan hal mar ku soo yaarin walidaalika waxaa la yidhi qofka hadduu mukaatabo uu halay xoro lacagtooda iska bixinaa tarkafiib waxaa la yidhi fakaatuuna calimtum khayra qofkii shaqaysan kara hadhow isdabiri kara kaasaa waajiba kii kaloo hadhow mujtamaca tuugsanaayo kaas waxaale waxaad ka hormarsaa midka nacfoola wax qabsan kara waxaan qaabkan dhaqaalaha ay gaareen iyo ishaqogelinta iyo gaalada hadda ay gaareen sharciga mar hore mar hore aa maarata arrintaas oo dhan laga shaqeeyey oo hadda ayagu ay noogu tilmaamayaan inay maarata horumar ay gaareen waa wixii diinta ay ka qaateen annaguna aan iska dayacno waxyaalaan dayacnay ka mid tahay yani ummadda in la hawlgeliyo dhaqaalahooda laga fikero suuqa aan la soo wada yaacin maaragtay eh, qofkii kasbanaya la tasjiiciyo kii kaloo wax maxaysata aan suuqa lagu soo yaacina la xafido ummadda islaamka saami ah qaababka dhaqaalaha qaabka ugu sarreeya diintuu ka dhex buuxaa laakiin annakii aan garanayn waxaana lakaga dhigay muslimiintu inay hamaj yihiin qaab dhaqaale qaab ismaamul midna aysan aqoonin hadda yurubku ay wax dhoodhoobeen annaga maalinkaas waxaa koox murabbisiina nagula salidinayaan oo hanti iyo deganaansho noo diido say raakaas afrika balfiiriya iyo muslimiinta annagkana ma arka saasaa ah. asagaa dhibkoo kugu wada dhibkuu kugu wada adiga haddana kugu caayo isagaa oberation kugu fulinayo oberationkii uu kugu filina oo haddana adiga kugu caayo gaalada saas kal wa fi saxiixi waxaa ku marka haddana addoonka adigoo leh addoonkiina inaa ixtiqaatid lama rabo inaa isweynaysidna lama rabo ilaahayna meel uga dhacay addoonku waa leed sax addoon waa kuu khidmaynaya laakiin lafdiga inaad tirahda cabdii iyo amadkii addoonkii addoontaydii maxaa le maya ka dhowrsada awal adiga kibiraa kugu jira qofkaana xaqiraadaa ugu jirta soo maa ilaahayna meelaa uga dhacaysa subxaana watacala xoogaa adablaan sidii qof addoomma le ilahay baa dadka addoommo u yidhi marka xoogaa adab laakiin hadda somaaliana waxay u keeneen dad ayaga uun la nooloo bini aadam ah addoomay iska leeyihin addoon waa kuwa maadaama lagu gumaysaa xaad maxamed u leeda dadka inaa xaqirtama waa edeb darro ma garan edeb darro waay taas oo kale waa caqli xumo fi صaxiixi waxaa ku sugnaa can abi hurayrata ana rasuul lah sal اla alيه wasalam qaala waxau dhahay laa yaqul axadukum yousan dhihin adcim rabbak rabbigaaga quudi wadli rabbak rabbigaaga u weyse qaad macnaa rabbi ilaaha lagu idlaaqa markii la idlaaqa laakiin markii la leeyahay qofaa imaanaya qof kale addoonkiis oo amar siinaa wuxuu leeyahay adcim rabba macnaa sayidkaaga cunto u ka ninka kuleh uga jeeda wadli rabbaka rabbigaaga u weyse macnaa sayidkaaga u weyse qaadiyoosa dhihi walyaqul ha yidhaahdo sayidii sayidkayga ha yidhaahdo iyo mowlaaya isagoo ha yidhaahdo qofka addoonka walaa yaqul axadukum qofkiinausa dhihin qofkii maaliga ahaa cabdii wa amatii yousa dhihin addoontayda walyaqul ha yidhahda fataaya barbaarkaydii wa fataatii barbaaradaydii wa ulaamii ha yidhaahdo maaragtay ulaamkaygii manaa wiilkaygii camal marka xagga addoonka maxaa laga ilaalinaa inuu rabbi sayidkii rabbi uu ka idlaaqo yacni rabb maaragtay rabbulcabdi rabbi ilaah baa ah subxaana wa tacaala carabtu rabbi qofka maaligaa ku idlaaqdaa rabbu daa iyo rabulbeyt iyo waa lagu idlaaqaa laakiin haddana ta'aduban meelahaasoo kale xooga in laga joojiyo sharciga oo qofkii kibir uusan dareemin walaalkiisna maaragtay uusan xaqirin ilaahayna subxaana wa uusan meel uga dhicin marka aadaabtay ka mid tahay nacam wafi saxiix waxaa ku sugnaa can abi hurayrata ana rasuul sal allahu alayh wasalam qaala wuxuu dhahay wafi saxiixi waxaa ku sugnaa can abi hurayrata ana rasuul sal allahu alayh wasalam qaala inuu yidhi laa yaqul axadukum owdhihin qofkii isagoo qof addoonkiisa la hadlaya adcim rabbaka rabbigaaga quudu macnaa sayidkaaga markuu leeyahay wawadi rabbaka rabbigaaga u weysaqaad macnaa sayidkaaga kelimadaa lafdigaa rabbigu istikhdaamsanin walyaquul ha yidhaahdo sayidii oo mowlaaya ha yidhaahdo sayidkayga iyo mowlaha mowlaha macna waa midka ilaah waayo ama midka xoreeyey saasaa la yidhaahda nacam walaa yaquul axadukum yousan dhihin addoon macnaa qofkii sayidka ahaanayo usan dhihin addoonkiisa markuu ka sheekaynayo cabadii addoonkayga wa amatii usan dhihin waa laga edad fiican yahay walyaqul ha yidhaahdo markuu addoonkaa fataaya aniga barbaarkaygii wa fataatii barbaaradaydii wa ulaami aniga ulaamkaygii ha yidhaahdo oo lafdiga addoon istikdaamsanin fiihi masaa'ilun baabka masaa'ilaa ah ku sugan aluulaa midda ugu horraysa annahyu in layska reebo can qowli cabadii wa amatii amarkii iyo cabdi inuu yidhahdo addoonkii addoontiid in layska reebo oo macnaha waxa weeyaan waa laga fiican yahay oo meesha qofkiina xaqiraaday u tahay adigiina isweynaysiin allana xoogaa maaragtay cadam muta'adu maca rabbi ilcaalamiin nacam nacam ahaaniyatuna laa yaquulu lcabdu addoonkii ma odhanaayo sayidkiisa markuu la hadlayo rabbii ma odhanaayo hadduu qof kale la hadlayana warya walaa yqool adcim rabbak waryaha rabbigaaga quudi ma odhanaayo ee adcim sayidika oo keliya ama adcim mawlaas ahaaliu tacliimu اlwali midka ugu horeeya in la baray oo macnaa sayidka qowla fataaya wa fataatii wa qulaami sayidka muxuu leeyahay markuu addoonkiisii addoontiisa u ka hadlaayo fataaya iyo fataatii iyo qulaami oo u dhahay mina afraada tacliimu اaani oo addoonkii asagana waxaa la baray markuu sayidkiisa ka hadlaayo qowla sayidii inuu yidhahdo sayidii iyo mawlaaya inuu yidhaahdo taasaa la baro isagana oo asagiina uusan isdullaynin ee sayidkeyga iyo mawla u yidhahdo rabbi uusan dhihin nacam mar waa la idlaaqi karaa laakiin waa sida inay lisaan ku diriirsado markii yuusuf ay naagta ay maaragtay gurigeedii uu jeegay xumida u bandhig maartay wuxuu yidhi macaada allah xumidaan ilaah baan ka maangalay innahu rabbii ninka guriga iska waa rabbigay macnaa ninkii isoo koriyo idhaqaalaynaayo waay axsana matwaaya meel fiican buu u dejiyey aniga marka inaan qiyaamo ma ahan ilaahayna inaan qiyaamo oon caasiyana ma ahan qofkii gurigiisa aan joogo idhaqaale inaan caasiyo maana sababta waxa weeye innahu laa yuflixu الظaalimiin qof daalida ma liibaano qofkii ilaahay ku xadgudbay iyo addoommadiisana ka amaal dhacay ilaahayna xaaraantiisa ku dhacay addoonkiisana gurigiisa qarribay waxoorikaasi ma liibaanayo anigana haddee aalim ma ihioo liibaanaan rabaa saasoo kale marka mararkaas kale waa la idlaaqi karaa alkhaamisatuna altanbiihu in laysku laysku baraarujiyo lilmuraadi muraadka laga leeyahy maxaa loo diidaa qofku dhada rabbii addoon kana inuu cabdiyo afka uu ku hayo maxaa loo diidaa waxaa waye muraadka laga waxa weeye wa huwa taxqiiqu tawxiidi tawxiidka in la xaqiijiyo xataa fil alfaadi lafdiga ayagoon looga jeedino markuu rabbi oo leey rabbigii abuuro uusan u jeedin ama addoonka iyo markuu leeyay in addoon isagu abuuro uusan u jeedin haddana waxaa rabaa waxyaalihii maaragtay tawxiidka meel uga dhici karo in laga fogaado saasaa tawxiidka saxaryar looga ilaalina dadka waxay rabaan shirkiga intay saa u dhex dabashaan lujaj iyo maaragtay eh, hirar hoos intay shirka dhex dabaashaan inay dhahaan owiy allah tawxiidkiina sida qur-aanka iyo sunnada saxarka looga ilaaliyaa tawxiid soo marka dadna intay badshidka dhex dabaashaan afar labaatanka saac oo lii adeeg iyo huu iyo madad maahane ilaahayba afkooda uusan soo dhacaynin soo haddana waxana waxaasa awliyo lagu noqona soo dhibaato soo inaan diinta dad badan ay aad uga fogin soo ma cadda ila axaadiidan xadiis saxiixa iyo aayaat nacam baabu laa yuraddu lama wey lama celiyo man sa'ala billaah qofkii ilaahay magaciisa kugu weydiista oo yidhahda war magac allaan kugu weydiistee wax isii ama waxaas ii qabo inaan la celin sababtu waa maxay waa tacdiim lismi illaah la weyneynayo ilaahay magaciisa ood weyneynayso oo maa marka awalan horta waxaa culammada ay ka hadleen qofka saa'ilka horta inaad wax weydiisato ama dadka magac alle wax ku weydiisato ma bannaanta qofka cilmi waa weydiisan kartaa qofka dhan cilmi ka baranay sababtoo cilmiga ma nusqaamayo waana waajib qofka cilmiga inuu badiliyo amaa xoolaha iyo waxyaalihii kale iyo adeeg wuxuusa qofka u baahnayn inuu weydiisto ma xoolo aadan u baahnayn oo dan kuu qasbin adeeg aadan u baahnayn kuu qasbin ma garat ma bannaan saxaabada qaar badaa nabiga waxay kula mubaayacodeen inaysan weyddiisan waxba xataa jeedalku hadduu ka dhaco isagoo faraska saaran qof iisoo qaba wiilka yarkaa madhaa intuu soo dego qabsantay sababtoo ah waa taxqiiq litawxiid dadkan inaaba ka maarantid boqol boqol inaad ka maarantid xataa ibnu tayim waxau dhahay saxaabada waaweyn nabiga xoolo ma weyddiisan jirin ayagaaba xoolahooda bixin jira dadka craabta baa waisii waisii dhihi jiray nabigu ala salaatu wasalaam bal cumar wixii lasii dhihi jiray qof anay iga daransi markaasna wuxuu ku dhihi jiray xoolahan wixii lagu siiyo qaado sababtoo ah haddaadan min duuni adigoon rajayn oon ka daba carayna qaado fatanawila ama sadaqaysa wixii kalena oon lagu siinna haddaba geli qof iga daransi qof iga daransi dhihi jiray waxay wixii lagu siiyo qaado ma garan ama sadaqa iskaga macayd markaa ku tasarruf marka saasay ahaan jireen saxaabada radi allahu canhu nabiguna wuxuu dhahay qofka dadka weydiistaa oo su su'aasha badan oon asagoon u baahnayn berri asagoo wejigiisa fiiqan buu imaanka sababtoo wejigii khuduush ayuu noqona saa darteed qofka uma bannaano wuxuusan u baahna amaa qofku hadduu magaca la kugu weydiisto waa laba sheeg hadduu cilmi oo ku weydiiso waa u sheegaysaa muqasab waajiba wax xaaraama iyo hadduu ku weydiisama wax xuquuqana may laakiin wax su-aala hadduu magaca la kuu weydiiso ama hubbaadi u baanin ayna kuu fududahay waa inaad siiso amaa asaga dhiyaldhiyal inuu wax ku warsado ma aha sababto su-aashu ma sahlana weliba magaca alle inuu ku ciyaaro ma aha nacam can ibni cumara waxaa laga radi allahu canhu qaal wuxuuha qaal rasuullah man sa'ala billahi qofkii ilahay wax ku weydiista faacduuhu siiye ama ha u baahnada bay u baahan maadaama aad heli kartaan waxaasina wax macaasi aysan ahayn waman istacaada billahi qofkii ilahay inka magangalana faaciiduuhu magangeli sooma qofkii ilahay inka magangalo sabtaada iga jooji ama maaragtay iyo ha idhibin maaragtay magangala magangeli walidaalika haweenaa nabiga waxay ku tiri intuu guursaday markaas wuxuu ku tihi acuudu billahi minka saasuu ku tiri soo nabigu cala sl laqad cudta bicadiimin ow cudta bimucaad alla la magan galo oo la weynaan magan gashay maku taabanaya ilxaq biali ah quudha orad ciddaadii ah adiga xidhan waxaa loogu sheekayey haddaad tidhaahdi acuudu billahi minka uu ku jeclaana nabigu hadalkii markay tiri nabigu calayhi salatu salaam amar ou asagu bixiye isaga ugu horfuliyey maadaama ilaahay ka maangasho qadhe maku taabanayo orad waa ku furay ciddaadi ordaada dacaakum qofkii idin yeedha oo munaasabo in kugu yeedha cursi waxyaalahaasna fa ajiibuuhu ajiiba oo macnaha welimada iyo munaasabaadka xuquuqda la isku leeyahay qofka alka hadduu ku waco ina ajiibo waman sanaca ilaykum macruufan qofkii macruuf idiin sameeyo wanaag idiin gala ama waxbuu ku siiyey waa ku marti sooray wanaaguu kuu qabtay fakaafi uuhu abaal mariyo muxuu ku abaalmariyo waxaa siisaan waxaa u qabataan ku abaalmariyo oo waxay yidhahdeen culummadu qofka markaa gacan kugu leeyahay haddaadan abaal marin waxaa dareema xoogaa dulliyaa dareemaysa laakiin haddaad qofku amaal celisid xoogaa qaraf mudan qofkii xoogaa waa nabiguna waxuu dhahay alyad ulculyaa khayru min yadi sufla marka nabigu calayh slam qofkii wax siiya uu u amaal celi jiray intiisa in ka badan la siin jiray fain lam tajiduu haddaa weysaan maa tukaafi'uuna waxaad ugu amaal guddaan fadcuuhu lahu u duceeya xataa tarow ilaa aad ka aragtaan oo isu qaadataan annakum qad kaafa'tumuuhu inaad abaalmariseen ducada u badiya marka haddaa qofkii wax kaloo ku abaal celisan aa weysaan qofaa ku dumay ku soo dhoweeyey wanaaguu kuu qabtay haddaad gacan u celi kartidna u celi haddaadan gacan u celi karin isku day marka inaad u ducayso sababta jazaarnimada ma fiicna man laa yashkur الnaasa laa yashkur اllah qofkaan ilaahay aan dadka ku jir ilaahayna kuma shukriyo qofka amaalka iyo wanaagga kuu leh waa inaad u amaal celiso gacan aad u celisid oo berri wax u qabatid maaragtay adiguna hadaayaadi waxaad u qaban kartid laasiyamaa dhibaatadii ku haysatoo kale asagoo ka hadduu haysto haddii oo ku yimaado inaad gacan qabato laakiin dadku badanaa amaal ka dhacyo badan yihiin fain lam tajiduu haddaadna helmaa tukaafi'uunahu haddaana heli karinin fadcuu lahu u duceeya xataa tarow annakum qad kaafaxtumuuh ilaa aad ka cartan aad abaanmariseen rawaahu abu daawuud walnasaa'i bisanadin saxiix fiihi masaa'il insha alla cashar kale hamin dambe waa jumco casharkuna ma jiro hamiinka sotob uu soo gelaayo jumcadana insha allah abu xamsa khudbadaana ugu qora insha allah anaa khudbada ku qoran insha allah halkan sal allahu calaa muxamad waali saxbi sallam